bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala alla aley wasalam halkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa kitaabkii fiqiga ahaa bidaayat almutafaqih cajaradii sagaalaad oo inoo akhrinayo sheekh maxamuud xaliike xafidahu llah falyatafadal mashkuuran alxamdu lilah rabi alcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina mxamedin wcla aalihi wasaxaabatihi ajmaciin wabacd allahuma calimna ma yanfacuna wanfacna bima calamtana wazidna cilma yanfacuna ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا يا caliimu ya xakiim uma amaa bacd waxaynu inoo dembeeyeynu joognay daabidkii saddexaad ee sujuudu sahwiga iyo haddii alla idmaayo waxa uu kabayo ee ah waajibkii iyo sunnihii ruknigaas waxaynu joognay daabidkaa saddexaad oo uu ahaa sujuudu sahwiga wixii kaabayey wixii uu kaabayo ee waajibkii iyo sunnihii laakiin rukni aanu kaabaynin isagu lagama maarmaana ay tahay rukniga qofku inuu la yimaado kitaabku matniga waa iskhilaafsan yahay oo waa kala duwan yahay fusuul buu ka tegtegayaa hadda kuwa aad haysataan qaarkood kana aan haystana uu dhigdhigayo kolley waxaa tatimo u ah masalada hore salaadii jamaacada ahayd waa tatimo u ah salaada jamaacada ah mualifku wuxuu yidhi caleyh raxmatullah salaadii jamaacada baabkeedii baabu salaati aljamaaca salaadii jamaacada ahayd oo xukunkeedu salaad waajiba uu yahay marka laga hadlayo waa ragga ee dumarkii maaha sida saxiixa ah ee kalaam ahlicilmi min kalaam ahlicilmi haddii la qabto waayo alle subxaanahu wa waa tuulahaa waidaa kunta fiihim fa aqamta lahum asalaa faltaqum taa'ifatu minhum macak oo haddii aad dhex joogto oo salaadii aad u oogto daa'ifo iyaga ka mida macagaaga iyo la jirkaaga ha istaageen arrintaasi waxay ahayd xaalada khowfka markay jirto suuratu nisaa ay ka warramayso haddii amni uu jiroo nabadgelya ay taallana waa min baabi awlaa iyadaa ka mudan in haddii alla idmaayo qofku uu haddii alla idmaayo salaada jamaacada u ilaaliyo rasuulka sal alay slm xadiid badan baa ka sugan salaada jamaacadeed inay waajib tahay waxaa caddaynaya xadiidka madhabta shaaficiyada iyagu waxay qabaan inay sunna mu tahay laakiin maalan xadiidka ee saxiixa ah ee uu warinaayo imaam muslimi nasa iyo bayhaqi fi lkubraa nebiga sal alla alay waslam indhoolaa baa u yimi markaasu wuxuu ku yihi rasuulka ilaahayow cid i horgasha oo usha ii qabata ma haysto masaajidka ii kaxaysa nin indhala'na waanahay rasuulku sal alla alay wasalam waa u ruqseeyey inuu gurigiisa isaga tukado dabeeto markuu ninkii jeestay baa nabigu u yeedhay hal tasmicu nidaa adinka ma maqashaa markaasuu yidhi waan maqlaa salaada adinka laysugu yeedhay ma maqashaa waan maqlaa rasuulka ilaahayow nacam qaala faajib haddaba adimka ajiib buu nabiga ku yiri salawatullah wasalaamu calayh marka salaada jameecada ahayd raggu inay kadib dhacaanoo guryaha sida dumarka iyo xaawalayda ay ku tukadaan khatar aad u badan bay leedahay bal nifaaqnimo iyo munaafiqnimo ay qofka dhexaalsiisaa cabdillahi bn mascuud waa tuu lahaa qofkii ku farxaya berri inuu la kulmo ilaahay subxaanau wa isagoo muslim ah ha xifdiyo salawaadka shanta ah meesha laysaga yeedhay masaajida ha ku xifdiyo waayo alle subxaanahu wa tacaala buu yidhi abdulahi bn mascuud wuxuu nabigiinna u sharciyeeyey sunnooyinka iyo wadooyinkii hanuunka wadooyinka hanuunkana salawaadka shanta ah baa ka mid ah haddii rag iyahow aad guryihiinna ku tukataan sidaa haddii al idmaayo kan salaada kadib dhacee munaafiqa au ah gurigiisa ugu tukado oo kale sunnihii nebigiinna waad ka tegaysaan haddaad sunnihii nebigiinna ka tagtaanna waad lumaysaa qof marka ma jiro buu yidhi dahaaro qaato oo dahaaro qaadkiisa wanaajiya dabeetana masaajidka aada masaajid masaajida ka mida u salaad taga hadduu qof caynkaasi jiro ilaahay subxaana wa tacaala tallaabo walbabuu qaado midna dembi buu kaga rogayaa midna ajar iyo xasanaad baa ilaahay ka siinaya subxaana wa tacaala haddii waxaan waqtigii rasuulka markuu noola aanu ahayn buu leeyay cbdillahi bin mascuud waxaan umaanan arki jirin qofka salaada jamaacada ka hara qof munaafiqoo munaafiqnimadiisu ay iska caddahay mooyaane qof kale salaada jamaaca kama uhari jirin buu yidhi ama qof buka oo xanuunsanaya sidaa awgeed baa qofka bukaa waxaa la keeni jiray eh, masaajidka isagoo laba qof ay waldaaminayso oo labada daco hayso ayaa masaajidka la keeni jiray buu leeyahy taa micnaheedu waxa weeyaan salaadii jamcayd inay waajibtahay fadli badanna waa inla salaada jamca ah oo rasuulka sal allau alay wasalam wuu kala fadilay salaada qofku uu keligii tukado iyo inay hal daraja oo ajra leedahay salaada qofku jamca ku tukadana in toddoba iyo labaatan darajo oo ajra ay leedahay marka salaadii jamaacad ahayd saasaa fadligeedu uu dhisan yahay oo rasuulku sal allau alay wasalam waa adilo badan kaga warramay wa fiihi baabkan gudihiisa waxaa ku sugan alaaatu dawaabida saddex daabid baa ku sugan addaabid alwal daabidka u horeeya waxa weeye yataxamalu limaamu imaamku wuxuu baarayaa can ilma'muumi ma'muumka wuxuu ka xambaarayaa sitata ashyaaa lix shay imaamku ma'muumka marka uu tujinayo lix shay ayaa imaamku ma'muumka ka qaadaa oo imaamka qaadaya baawarkiisa iyo awoodda imaamnimuuna ku qaadaya ta u horeysa waxaa weeye qiraa'atu lfaatixati can lmasbuuq qiraa'atu lfaatixati faatixa akhrinteed can ilmasbuuqi kii laga hormaray kii laga hormaray ee haddii aan idmaayo imaamka uu salaadii kala hormaray hortii salaadii la xidhay hadduu yimaado imaamkiibaa salaadii faatixadii ka xambaaraya asalku waxa weeyaan qira'at lfaatixa inay waajib tahay ma'muumka imaamka ku daba tukanaya rakacad walba oo rakacaadka salaada ka mid ah ama salaadaasi siriye ha noqoto ama salaadaasi jahriye ha noqoto waayo nebigu wuxuu yidhi sal allau aleyh wasalam xadiidka bukhaari iyo muslim keyrkiiba wariyeen keyrkoodba laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati lkitaab salaadii uma jirto qofkana faatixatlkitaabka ahrin laakiin hadduu ma'muumkii maalan yimaado ma'muumku waa ka imaamku daba xidhee hadduu ma'muumkii yimaado imaamkuna uu rakuucsan yahay oo rukuuc markaa uu ku jiro laazim laga dhigi maayo inuu faatixadii akhriyo oo intuu istaago xidhoo faatixadii akhriyo dabeetana uu rukuuco waxaa ku filan inuu intuu salaadii xidho dabeetana uu hore ka rukuuco isagoon faatixadii akhrin marka waa ka dhacaysaa faatixadii oo xadiid baa u daliila man kaana lahu imaamun fa qiraa'atu limaami lahu qiraa'a qofkii imaam leh qiraa'ada imaamka qiraaa u ahbaa rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka xasan ah oo axmed ibni maajah iyo keyrkiiba ay wariyeen marka imaamku rukuucdii buu ku raacayaa ma'muumkii wuxuu ku raacayaa imaamka rukuucda rakacad baana loo xisaabinayaa qowlka raajixa ah ee ahlucilmigu ay qabaan rakacad baa loo xisaabiyaa arrintaas imaamku marka qira'atulfaatixa wuu ka xambaarayaa qofkii masbuuqa ahaa sidaasay u cadday masaladu athaani labaad waa sujuudu sahwi sujuudu sahwigiina imaamkii ayaa wuxuu ka xambaarayaa ma'muumkii oo qofkii taase waxay ku dhacaysaa haddii uu qofkii ma'muumka ahaa salaadiisii sahwiyo maalan imaamkuna imaamku halkaa isagaa sujuudu sahwi ka xambaaraya oo sujuudu sahwi ma'muumkii lagu yeelan maayo waa masale ijmaac ahlucilmi ah la'anna maxaa yeelay qofku hadduu salaada galo oo salaada bilowgeedii soo galo oo imaamka la xidho wax sujuudu sahwi ah laguma laha laakiin imaamku wuxuu ka xambaarayaa sujuudu sahwigii goormuu ka xambaaraa imaamku ma'muumka imaamku sujuudu sahwiga ma'muumka wuxuu ka xambaaraa laba shardi marka la helo laba shardi haddii la helo imaamku sujuudu sahwiga wuu ka xambaarayaa ma'muumka haddii labadaa shardi la waayo imaamku sujuudu sahwigii kama xambaari karo ma'muumka shardiga koowaad an yakuuna almatruuku sunnatan aw waajiban laa ruknan an yakuuna alma'muumu waa in ninka ma'muumka ah ee qofka ma'muumka imaamka ku daba tukanaya ee an yakuuna waa inuu yahay almatruuku waxa laga tegay dheh sunatan sunno waa inuu yahay waxa laga tegay oo amase waajiban waa inuu waajib yahay laa ruknan waa inaan rukni ahayn ila rukni miyuu ka qaadi karaa imaamku ma'muumka kama qaadi kara soo maha laakiin imaamku ma'muumka muxuu ka qaadi karaa wuxuu ka qaadi karaa shaygii sunnaha ahaa ama waajibka buu ka qaadi karaa shardiga labaad an yakuuna can sahwin laa can camdin waa in waxan uu imaamka ma'muumka ka qaadayo waa inay sahwi tahay wax ku dhacay laakiin aanay ku dhicin camdi aanay ku dhicin oo maxaa loo kala duwaya waxaa loo kala duwayaa hadduu camdi u sameeyey salaadiisi waa burtay soo somaa ma'muumkii de haddiise laakiin imaam ma'muumkii aanu camdi u samayn salaaddiisi waa sax soo maaha de wuu ka qaadaya markaade marka waa an yakuuna can sahwin laa can camdin waa in sahwi ay tahay waxa ma'muumka uga dhacay ula kacsi aanay ahayn shardi saddexaad bay ku daraan culimmadio oo waxa weye shardiga saddexaad an yakuuna maca alimaami min wali salaati an yakuuna maca alimaami imaamka waa inuu salaada la galay oo kula jiray ma'muumku salaada bilowgeedii an yakuuna maca alimaami min awali salaa salaada bilowgeeda waa inuu ma'muumku imaamka salaada la galay shuruudaha saddexda haddii la helo u xambaaraya athaaliu ka saddexaad sujuudu tilaawa waa sujuuddii wax akrin la akhriyay ku timi awgeed in loo sujuudo oo haddii qofkii ma'muumkaaha uu qiraa'adiisii imaamka ku daba tukanaya uu akhriyo aayad aayad suurad buu akhriyey aayad sajdaa ay ku jirto ee salaadiisa gudaheeda ma sujuudayo waayo hadduu sujuudo dee imaam buu ku xidhan yahay sujuudan imaamku la iman buu la yimi soo maaha de markaa xaaladda marka sujuudu sahwiga ah waa xaaladaha uu imaamku ma'muumka ka xambaarayo haba akriyo ma'muumku aayad sujuudu sahwi keenaysa haba akriyo laakiin ma sujuudi karo lianna muxuu ku daba tukanaya imaam buu dee ku daba tukanaya imaam ayuu ku daba tukanayaa marka isagu waa mamnuuc inuu sujuudo sujuuddaa sujuudu tilaawaha ah lianna maxaa rasuulku wuxu uhi sal allau alay wasalam inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi imaamka waxaa imaam looga dhigay in lagu daydo baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam taas waa qodob wuxuu yidhi sheekhu marka axaadiis badan baa u daliil ah oo masaladaa caddaynaysa assutratu sutradiibaa ka mida waxyaalaha imaam ma'muumka laga qaadayo imaamku ka xambaarayo sutrada waa waxa layshordhigo waayo sutradu ma'muumku sutra uma baahna imaamka hadduu sutro leeyahay sutra uma baahna oo haddii aad doonto sufuufta dhexdooda waad soo kala dhex mari kartaa waayo laakiin maxaa mamnuuc ka ah imaamka inaad hor martaa mamnuuc ka ah sutrada imaamka ayaa sutra ku ah qofkaaga ma'muumka taana uu kaa xambaaraya imaamka alkhaamisu ka shanaad ducaaulqunuuti qunuudka ducadiisii wey qunuudkii haddii ala idmaayo salaadii la qunuudayey waa ducadii la akrinayey ducaaulaka wuxuu ujeedaa imaamku hadduu duceeyo ma'muumku inuu duceeyo loogama baahna ee ma'muumku muxuu odhanayaa amin buu odhanaya sooma hade haddii maal witr ba la tukanayo hadda soo qof walba inuu witrkii tukado lagama rabo hadduu ma'muumkii imaamkii duceeyo wixii masaajidka ku wada jiray ama wada tukanayay mid walba magaar buu u duceynaya salaadana ma isugu xidhan tahay sax maaha imaamkii baa ducaynaya ducadii imaamka qaadayo xambaaraya ma'muumiintiina aamiintay ku xoojinayaan taasaa iyadana waa meelaha uu ma'muumku imaamka maaragtay imaamku waa meelaha ma'muumka uu ka qaadayo qunuudkan la sheegayo waa qunuutu lfajri ee waa qunuut lwitri laa qunuut lfajri qunuudka salaada subax la akriyo ma aha waa qunuudka witrka la akriyo ama taraawiixa lagu akriyo ama tahajudha lagu akriyo waayo waa bidco sharciga islaamka kuma sugna asalna ma laha in salaada subax allahuma hdinaa rakcadda labaad la yidhaahdo waayo abi malik alashjaci waxaa ka sugan sida xadiidka saxiixa ah ee buhaari ee tirmidi iyo nasa ay warinayaan abaraani ee qudhiisa ninka la yidhaahdo muxuu ahaa shawkani uu naylawtaar ku keenayo ayaa waxaa ninka malik alashjaci ayaa wuxuu leeyahay aabbahay baan waxaan ku yidhi aabbahay baan waxaan ku idhi aabow yaa abati innaka sallayta khalfa rasuulillaahi rasuulka ilaahay baad aabbe ku daba tukatay sal allau aleh wasalam wa abi bakrin baad ku daba tukatay wa cumar baad ku daba tukatay wa cuhmaan baad ku daba tukatay wa cali baad ku daba tukatay radia allahu canhum raggaasoo dhan baad ku daba tukatay haa e, hunaa bilkuufa meeshan kuufa baad ku daba tukatay naxwan min hamsi siniina shan sannadood wax ku dhowdhow a yaqnutuuna fi lfajri fajarka ma qunuudi jireen allahuma hdinaa ma odhan jireen salaada subax fajarka qaala ay bunaya muxdathun wiilkaygiyow waa shay bidca ah oo dib laga keenay shay asaloo diinta asal kuleh ma aha wuxuu yidhi sheekhu atashahud lwalu cani lmasbuuqi atashahud alwal atixiyaadka hore ayaa imaamku ma'muumka ka qaadayaa mamu canilmasbuuqi kii laga soo dheereeyey kii salaada lagala hormaray wey masbuuqa waa salaada lagala hormaray ee aan imaamka mar la xidhan kaasna masbuuq sidiisaba la yidhahdaa salaadii baa ka hor dhacday waxbuu ka soo gaarin tashahudkii hore waa laga rabaaye waxaa ka dulqaaday ma'muumkiibaa ka dulqaadaya imaamkii baa ka dulqaadaya maalan hadduu yimaado qofkii ma'muumka ahaa imaamkuna uu ku jiro rakcaddii labaad hadduu ku jiro rakcaddii rakacadda saddexaad imaamka isaga waxay u tahay rakcaddii saddexaad laakiin qofka kan haddii ala idmaayo salaaddii isagu xidhanaya oo rakacadda saddexaad imaamka uu ku jiro rakacaddii labaad bay markaa u noqonaysaa qofkii ma'muumka ahaa halkaa marka maxaa ku waajibaya inuu la yimaado soomaaha dee atixiyaad la yimaado isagu atixiyaad inuu la yimaada ku waajibaya ile rakacad labaad bay u tahay maalan qofka kan wuxuu xidhay imaamkii oo rakcaddii labaad ku jira ayuu soo gaadhay imaamkii oo rakcaddii labaad ku jira la galay salaadii dabeetana tii saddexaadna imaamkiibuu la kacay imaamku ta saddexaad bay saddex isaga u ah laakiin qofkan masbuuqa ah isaga tii labaad bay u tahay soomaha marka inuu fadhiisto waxaa laga rabaa atixyaad la yimaado soomaa de atixyaad miyuu la imanaya markaa isagu maamay soo maaha dee imaamkuu raacaya aan ku celiyay saad u fahamtid imaamkii baa masaajidka ku jira salaadii oo rakacaddii labaad ku jira ayaa qofkii ma'muumka ahaa imaamkii kusoo xidhay ma'muumka isagu maxay u tahay markaa tii koowaad soo maaha de ile mid baa dhaaftay imaamkana maxay u tahay tii labaad baa u tahay imaamkii rakcaddii saddexaad buu isu taagay ma'muumkii maxay u tahay isaga markaa tii labaad soo maaha soo atixiyaad lagama rabin markuu eh, rakacad labaad markuu joogaba salaaddu hadday ulaaiye ama rubaaciya soo atixiyaad lagama rabo dhexe atixiyaadkaa dhexe u fadhiisan maayo muxuu raacayaa imaamkii buu raacayaa oo inuu u fadhiisto maxaa ka dulqaaday imaamka ka dulqaaday waa fahamti soo saasaa marka loo jeedaayo atashahud lwal can ilmasbuuqi kii laga hormarayna imaamkii baa ka qaadaya adaabit thaani daabidka labaad axwaalu lma'muumi ma'muumka xaaladihiisi weeyi maca alimaami imaamka la jirkiisa uu mudanayay arbacatun afar weeyaan ma'muumku marka uu imaam salaada kula jiro haddii aan la idmaayo oo imaamkii iyo ma'muumkii salaadu ay ku wada jiraan xaalado dhowraa ka dhaxeeya afar ilaa afar xaaladood ah oo la doonayo ma'muumku iyo imaamku inay ku wada socdaan salaadii salaada ay wada tukanayaan haddaan soo dhoweynaba salaada ay wada tukanayaan ma isku mar bay rukuucayaan isku mar miyay toosayaan ma imaamkaa horeynaya ma ma'muumkaa horeynaya ma wax yar bay kala dambaynayaan waxaas u jeedaan alawal ka u horeeya yani markuu ku waa afar arrimood warku wuxuu ku urursan yahay afartaa kama badna afartaa aynu soo sheegi doonno ayaa imaamka iyo ma'muumka ka dhexeeya calaaqa ah kan u horeeya musaawaatun waa sinaan in imaamka iyo ma'muumkii ay ku sinaadaan salaadii hay-aadkeedii oo haddii aan la idmaayo ay mar wada rukuucaan oo ay mar wada sujuudaan oo ay mar takbiirtii ixraamka wada xidhaan arrintaas wey mar hadday ixraamkii wada xidhaan idama maba ansaxayso meeshii dee dad isku wada xidhan maba ahaba arrintii laakiin wixii kale salaada hay-aadkeeda ka soo haray culimmadu halkaa way qaybiyaan oo waxay yidhahdeen haddii qofkii imaamka ku daba tukanayay takbiiratulixraamka salaada lagu xidhanaya ay mar wada xidhaan oo aanay xitaa maamuunka iyo iimaanku aanay kala dambayn salaadaasi waa buraysaa ma xidhna waayo yaa la hogaaminaya yaa wax hogaaminaya soo inuu imaamku marka hore xidha maaha dabeetana laga daba xidho haddii isku mar la xidho qof walba cid cid salaad ugu xidhan ma jirto halkaas wixii ka soo hara ee salaada lixraamka wixii ka soo haray hay-aadkii salaada ah waxay leeyihiin culimmadu waa makruuh waa karaaho baa ku sugan laakiin waa iska ansaxaysaa tasixu maca alkaraaha karaahay ku ansaxaysaa ayay leeyihiin culimmadu raximahum allahu tacaala marka sinaanshihii wey salaadii haddii ala idmaayo isagaa marka dambe kuu khulaasayn doonee waa sinaantii imaamka lala sinaanayey oo maxaa looga jeedaa mar lala rukuuco mar lala sujuudo mar lala soo kaco mar lala fadhiisto athaani tan labaad takhallufun waa ka hadhid imaamkii laga hadho ama ka dibdhicid imaamkii laga dibdhaco oo cabaar laga raago taas weeye iyadana qodobka labaad oo ma'muumkii inuu imaamkiisii salaadii hay-aadkeedii uu kaga haro haddii cudurdaar uu jiro dhibaato ma laha haddiise aan cudurdaar jirin iyadoo lama ogola haddii cudurdaar uu jiro dhib ma laha ka hadhidda uu ka hadhayo maalan imaamkii baa salaadii taagan isagoo salaaddii imaamkii uu taagan yahay oo rakacaddii uu tukanayo oo dadkii uu tujinayo ayaa qofkani imaamkii waa rukuucay waa soo toosay waa sujuuday weli qofkan waa iska taagan yahay oo imaamkii wuxuu ka haray rukuucdii iyo toosidii o dhan buu ka haray laba rukn o dhan buu ka dambeeya takhalluf marka hadduu qofku sameeyo iyo kahadhid iyo kadibdhicid hadduu sameeyo sax maaha arrintaasi haddii cudur cudurdaarde uu jiro dhibaato ma laha iyado haddii aan wax dana aanay keeninna waxa weeye mukhaalafa sunna baa meesha ku suganoo waa karaaha arrinta meesha ka soo baxaysa waayo alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha haddii cudurdaar jiro dhibaato ma laha haddii kale rasuulku wuxuu yidhi sal alla alay wasalam inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi imaamka waxaa imaam looga dhigay waa in lagu daydo musaabaqatun waa dheerayn imaamkii laga dheereeyo in qofku imaamkiisii uu ka dheereeyo oo ka hormaro oo uu ka hor rukuuco ka hor sujuudo ka soo hor tooso ka hor fadhiisto musaabaqa ka hormarid iyo ka dheerayn hadduu maamuumku imaamkiisii hal rukni uu kala hormaro ulakacna ugala hormaro waxa weeye salaadiisii waxa weeyaan waa buraysaa baatil bay noqonaysaa haddii gef iyo khalad ka dhacay awgii ama sahwi ka dhacay awgii ama nisiyaan iyo halmaan ka dhacay awgii uu imaamkiisii uu haddii alla idmaay uu ka hormarana waxa weeyaan waxaa laasimkua ah inuu noqdo suu imaamkiisii u raaco intuu ilaawo imaamkiioo taagan buu ka hor rukuucay ama intuu gefay oo keligii ismoodu inuu tukanayo ayuu imaamkii ka hor rukuucay ama waaba sahwiyo waa la qof kalaa xagga dambe salaadii ka xidhay oo allahu akbar yidhi markaas wuxuu u qaatay inuu imaamkii rukuucay markaas imaamkiio taagan buu iska rukuucay waa dhici kartaa sooma hadduu sidaa ama khata ama nisyaan ama sahwi saddexdaan mid ka mid a ah hadduu imaamkiisii ka hormaro waxaa laasim ku ah inuu soo noqdo si imaamkiisi u raaco hadduu soo noqdo salaadiisu waa saxiixa sujuudu sahwina laguma laha waxna lagama rabo hadduu soo noqon waayo iska sii wato iska rukuucda waxba ha noqone ha ku soo gaadho uus yidhahdana badalat salaatuhu salaaddiisu waa buraysa qodobka afaraad mutaabacatun waa raacid imaamkii la raaco oo la daba socdo uu ku hogaamiyo isagu weeyaan mutaabacadaasi waxa weeyaan inuu ma'muumku imaamkiisii raaco oo aanu takbiiran ilaa imaamku takbiirta mooyaane oo aanu rukuucin ilaa imaamku rukuuca mooyaane oo aanu soo toosin ilaa imaamku toosa mooyaane oo aanu sujuudin ilaa imaamku sujuuda mooyaane mutaabacadaas weeyaan waa tii rasuulku sheegay sal alay wasalam faidaa kabara fakabiruu waidaa rakaca farkacuu waidaa qaala samica allahu liman xamida faquluu rabbanaa walaka alxamdu waidaa sajada fasjudu waatuu nabigu la salawatu lahi wasalaamu aleyh xadiidka ibnu cumarna waatuu ahaa xadiidka camar ibnu xurayf waatuu lahaa wuxuu ahaa nebigu qof annaga naga mida dhabarka ma soo fororin jirin ilaa rasuulku sal allahu alay wasalam sujuudda si fiican dhulka wejiga u dhigo sheekhu marka waa kuu kala rajaxayaa afarta qodob ee imaamka iyo ma'muumka dhex maraysa falawalaani labada u horeeya ee musaawaadka iyo takhallufka ah makruuhaani waa kuwa la karhay wey in imaamkii lala sinaado haddii alaydna ama laga haro waa makruuh laakiin mid baa makruuh noqonana buraysa waa takbiiratulixraamkii haddii imaamkii aad mar la xidhato salaadii aadan ka dambayn de maxaa isugu kin xidhanba markaadi taa xaggaa wixii ka soo hara culimmadu waxay leeyihin karaahay keenaysaa wathaalithatu midda saddexaad ee musaabaqada iyo ka dheeraynta imaamka laga dheereeyo muxaramatun xaaraan weeye ida lama ogola waa shay xaaraama manhi canhu awey manhi canha awey waraabicatu ta afaraad hiya sunnatu iyadaa sunnihii ah in imaamka la raaco uu ku hogaamiyo taasaa sunnihii ah adaabidu haali daabidka saddexaad acdaaru tarki ljumucati waljamaacati sabcatun cudurdaarada salaadii jumcada ahayd iyo haddii alla idmaayo salaadii jamaacada ahayd looga tegi karo waa toddoba qodob buu yidhi waxaa dhici karta meelaha qaarkood inuu idiin qorayn idinkaa laga yaabaa wuxuu yidhi marka acdaartii acdaaru tarki ljumuca jumcaha ka tegidda laga tago cudurdaarkeeda iyo waljamaacati jamaacada qofku salaada uu ka tago ka tegiddeeda cudurdaarka ay leedahay sabcatun waa toddobo toddoba qodob baa qofku salaadii jamaacadana kaga tegi karaa salaaddii jumcadaana kaga tegi karaa waayo waxaa hore inoo soo hormaray in haddii alla idmaayo waxaa hore inoogu soo hormaray in haddii alla idmaayo salaada salaada jamaacada ay waajibtahay waynu soo sheegnay laakiin waxaa jira iyadoo waajib ah xaalaad laga soo istinoonaya baa jira oo qofkii muslimka loogu cudur daarayo haddii uu salaadii jamaacada ahayd xuduurkeedii masaajidka uu xaadiri lah uu imaan waayo oo dembi aanu qofkaasi qaadayno aatim aanu noqonaynin xaaladaha xaaladda u horaysa almaradu waa xanuunkii bukaan iyo xanuun hadduu qofku ku yimaado oo u xanuunsado waa loo cudurdaaraya waayo waa cudurdaar dee alidmaayo xanuunku ibnu mundir wuxuu leeyahay la aclamu khilaafan bayna ahli lcilmi ana lilmariidi an yatakhallafa can iljamaacaati min ajli lmarad kitaabkiisa la yidhaahdo almuqni wuxuu leeyahay wax khilaafa ma ogi culimada dhexdooda qofka xanuunsanaya inuu salaadihii jamaacaadka inuu ka haro jumco iyo jamaacaba cudurdaar awgii uga haro wax khilaafa ma ogi culimadu arrintaanka isku hayaan waayo rasuulku sal allau alay wasalam xitaa markii isagu bukooday jamaacadii waa xaadiri kari waayey xanuunkii haye awgii markaasuu waa tuu lahaa muruu abaa bakrin falyusalii binnaas dadka abubakar amra oo dadka ha tujiyo waatuu rasulku salawatulahi waslamu caleyh athaanii midka labaad alkhawfu waa baqdintii weeye baqdintii iyo cabsashadii qofkuu baqanaya cabsanayey waa cudurdaar qofku jumcada iyo jamaacada uu kaga tegi karo hadduu naftiisa qofku u baqayo amaa lagu dilaa uu qofku isleeyahay waa inuu qofku maalan ama maalkiisa u baqayaa dukaan buu haystaa haddaad salaadii suba xidho magaaladan waa iska khariban tahay armaan la jabsadaa dukaankii oo lagaa xadaa buu isleeyahy ama haddii aan la idmaayo gaadiid buu haystaa dhib badan oo haddaan cidi ag joogin ama gacanta lagu ama laga ag dhowayn uu gaadiidkaasi lumayo iska tegayo ama naftiisuuba u baqayaa oo colaad buu uga baqayaa in la dilo ama meeshaa meel dugaag badan ahoo dugaagga iyo bahallada inay cunaan buu ka baqayaa ama cadow buu ka baqayaa ama qof dayn ku leh dayn ku leh baa masaajidka u fadhiya oo ku dhawey hadduu masaajidkii tago hataa fuqahadu waxay leeyihiin hadduu qof dayn ku laho naftiisa ugu keenaya masaajidka uu ku ogyahay u qabsanaya masaajidka marka uu kaga wareegan aanay jirin waa cudurdaar jamaacada waa ka tegi karaa oo meelaha uu isaga tukan karaa mar hadduu deynta wuxuu isaga bixiye aanu hayn qofkii deynta ku masaajidka uu fadhiyo waa salaada jamjamaca ahaa cudurdaarku uu kaga hari karo taas wey ama nin suldaan ah oo daalin ah ayaa jooga oo dadkii nafta ilaahay isugu keenay oo de ala idmaayo waxa weeyaan dhibaato weyn ku haya waxyaalahaas o dhan waxa weeyaan alle waatula tula fain khiftum farijaalan aw rugbaanan athaaliu ka saddexaad waxa weeye almudaaficu waa qofkii celcelinayay liaxadi lakhbasayni labadii xunxumaa midkood ama saxaradii buu celinaya oo haysa ama kaadi buu isku celinayaa iska weysayso oo dib adu waxaaga iska kaa hayaa soo tuko soo noqo sax maahay qofku hadduu labadaa midkood isku celcelinayo oo uu suuli sugayo oo suuligii isleeya aad geshidoo dabeeto aad jamicii teg tusaa uu ku dhaafo ku dembaabi maayo waayo nebigu wuxu yidhi sal allau alay wasalam laa salaata bixadrati طacaami walaa wahuwa yudaaficu lahbahaan xadiidkii buhaari muslim iyo abu daawud soo saareen araabicu kan afaraad man qofka weeye khaafuu baqaya diyaaca maalihi maalkiisa inuu dayacmo ayuu ka baqayaa haddii uu salaadii jamaca ahaa ama jamaacadii uu aado waynu soo sheegnay taasna alkhaamisu ka shanaad almataru waa roobkii ama waa ariixu shadiidatu waa duufaankii iyo dabayshii darnayd roob badan baa da da'aya ama haddii aan la idmaayo duufaan iyo dabaylo badan baa dhacaya oo qofku aanu socon karayninba waxaa weye inuu iskaga harabo ka jamcii jamaacadii wax dhiba ma laha xadiidka ibni cumar baa u daliila ee bukhaari iyo muslim abu daawuud iyo tirmidi ibni maajah iyo nasa iyo axmed iyo maalik intuba ay soo saareen xadiiska saxiixa ah ibni cumar wuxuu leeyay radi allahu canhuma rasuulku wuxuu ahaa sal allahu alay ali wasalam ya'muru lmunaadii fayunaadii bisalaa qofka adimaya muadinka ayuu wuxuu amri jiray salaada inuu ku dhawaaqo marka roob uu da o salluu fii rixaalikum fi laylati albaaridati wa fi laylati almutiira habeenka qabow ee dhexantu dhacayso iyo habeenka roobku da-ayo ayuu odhan jiray muadinkoo dadka waxaad ku tidhaahdaa guryihiina ku tukada sidaadhe buu odhan jiray guryihiina ku tukada buu odhan jiray marka taasi waxay faa'iideynaysaa in haddii alla idmaayo qofku jamaacada iyo jumcadii uu kaga tegi karo haddii dabayl adagi ay jirto iyo qabow iyo duufaano ay dhacayaan ama roob uu da-ayo in haddii alidma jamcu qofku ka hadhi karo asaadisuka lixaad tatwiilulimaami dheeraynta imaamku uu dheereeyo weeye tadwiilan dheerayn mumillan daalinaya qofkii dadka inuu imaam baa lagu ogaya masaajidka kan hadduu salaadaba galo dadku caguhu jaraya say dadku u taagan yihiin oo u taagan yihiin ayaa dadku dhabarku kala baxaya ama haddii alidma lagu hase ka daalayaanoo qof haddii aa la idmaayo iska caafimaad liita ama qof itaal dana ninkaasi waa u dayriyey ama qof hawl iyo dan leba waa u dayriyey ninkaas marka waa tadwiilul imaami imaamka dheerayntiisa salaaddii uu dheereeyo tadwiilan dheerayn mumillan wax daalinaysa u dheereeyo waatu rasuulka xadiidka abi mascuud alansaari radi allahu canhu waatuu lahaa nin baa nebiga u yimiyo sala allahu alayh wali wasalam markaasu wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahi anigu salaada masaajidkaas salaada subax kuma tukado waa ka hadhaa sababtuna waa ninka hebel la yidhaahdee masaajidkaa tujiye awgii baan uga haraa dadku salaada aada ugu dheereeyaa nebigu wuxuu leeyay saxaabigaasi ma arag maalintaasuu nebigu wejigiisu isu bedelay oo u cadhooday markuu dadka la hadlayey wacdigaas dadka wacdinayay ma arag wuxuu yidhi ayuha ayuhannaasu dadow inna minkum munafiriin waxa idinka mida kuwo dadka kala caydhiya fa ayukum ama annaasa falyuujiz qofka dadka imaam u noqda salaada ha fudaydiyo faina min waraa'ihi alkabiir wadaciif qada alxaaja waxaa ku daba tukanaya mid weyn iyo mid itaal daran iyo mid dan leh oo safar inuu ahaa laga yaabo u socday baa ku daba tukanaya ka u dambeeya toddobaad waa taqsiirulimaami imaamku inuu haddii ala idmaayo uu soo gaabiya salaadii taqsiiran soo gaabin mukhillan wax dhimaysa yani waxaa weeye naaqis oo nusqaan ku jirto inuu saa sameeyo ayaa waxay ka mid tahay haddii alla idmaayo waxyaalihii salaada waxyeelaynayay ama imaamka imaamka haddii alla idmaayo jamaacad iyo jumci in looga tago ay keenayso salaadii inuu imaamku waa tii hore cagsigeed salaadiibuu haddii alla idmaayo wuxuu samaynayaa ayuu gaabinayaa markaasu intuu gaabiyo aada u gaabiya salaadii uu fudaydinayaa rukuucda iyo sujuudiya wixii dhan buu ku ciyaaray waa taqsiiru limaami imaamku inuu haddii alla idmaayo soo yareeyo ururiyo oo gaabiyo salaadii taqsiiran gaabin mukhillan wax dhimaysa oo arkaantii dhimaysa oo nusqaaminaysa meeshii qofku salaadiisii la iman lahaa marka taasaaba si awlaysan in salaada kaasoo kale aan lala tukan oo looga tago waayo imaamka waxaa loo sharciyeeyey salaadiisa israac inuu ka ilaaliyo si ma'muumka waajibaadka uu samaynayo isaga iyo ma'muumkuba ay waajibaadkii u gutaan baa loo sharciyeeyey ahaa inuu salaad dadka aanu kumaa ku cuslayn fa waajib waxaa ah marka imaamkii inuu iska ilaaliyo haddii salaadiisa uu imaam ku degdegaya uu yahay oo ma'muumkii aanay u suuroobaynin ficlu waajibaat waajibaadkii arkaantii inuu la yimaado macduur buu markaa ku yahay inuu salaadi jamaacada ahayd uu markaa isaga tago waxaa jirta waxyaalo acdaar ah oo mualifku aanu sheegin baa laakiin jirta waxaa ka mid ah acdaarta aanu sheegin mualifku xuduuru acaam haddii cunto la keeno qofkii isagoo salaadii tukan lahaa baa cunno loo soo dhigay cunaa loo soo dhigay cunadaa waynu soo marnay laa bixadrati acaam walaa salaad waxa weeyaan uma qofkii uma jirto haddii cunto loo soo dhigo laba shardi unbaa laga reebay haddii cuntadu ay aada u kulushahay ama aanay dabka saaranta weli aanay bislaanin markaasoo kale iyadu waa baab gaara laakiin haddii cuntadao diyaara loo soo dhigo inuu cuntada cunaa qofka fiican waayo nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam idaa wudica alcashaaa axadukum وأqiimat الصلاaةu fabda'uu bاlcashaaءi walaa yacjalanna xataa yafraga minhu haddii qofka idinka idinka mida cashadii loo soo dhigo salaadiina la aqiimo cashada cunistiisa cunideeda ku bilaaba yaanu qofku ka degdegin cunada uu cunayo ilaa uu cuntadiisa ka faaruqo waayo qofki dee qalbigiisiiba maaragtay mashquul noqonaya waxaa ka mid ah acdaarta jamaacada qofka ka reebi kartay jumcada annawmu hurdadii baa ka mid ah hurdo haddii qofkii uu seexdaba oo uu markaa tooso goor jamciiba dhexda lagaga jiro ama gebagaba uu yahay cudurdaar weeye waayo nebigu sal allau alay wasalam saddex qof qalinka waa laga dulqaaday buyidhi maxaa ka mid ahaa annaa'imu xataa yastayqid kii hurday ilaa uu baraarugo oo tooso waatuu nabigu lahaa man nasiya salaatan aw naama canha fakafaaratuhaa an yusaliiha idaa dakaraha salaad qofkii halmaama ama haddii alidmay ka seexdaa kafaara gudkeedu waxa weeyaan inuu tukado marka uu xusuusto xadiidka imaam muslim soo saaray qodobka kale ee xigaa ee saddexaad oo imaamku aanu sheegin waxa weeyaan annisyaan halmaankii hadduu qofkii halmaamana jamci dee waa ka dhacaya waatuu nebigula sal allau alay wasalam idaa raqada axadukum can salaa hadduu qofku salaadii ka seexdo aw gafala canha ama uu ilaawo falyusalihaa idaa dakaraha faina allaha tacaala yaquulu waaqimi salaata lidikri marka qofku hadduu salaadii halmaamana iyaduna waxaa weeye waa cudurdaarka reebi kara salaadii jumcada ahayd albaabu saadisu baabu salaati ljumuca waxaa laga yaabaa haysan aanu qorin baa dhici karta salaadii jumcada ahayd xukunkeedu salaada jumcada qowlka raajixa ah waxa weeyaan waa fardu caynin calaa kulli muslimin shan qof mooyaane shan qof baana jumcuhu ku waajibin qofka koowaad waa alcabdu almamluuk waa addoonkii la milkiye ee gacanta lagu hayala lahaa jumca ku waajibi maayo alcabdu almamluuk qofka labaad aanu ku waajibaynin asabiyu waa ilmihii yaraa ee caruurta ahaa qofka saddexaad oo aanu ku waajibaynin almar'atu oo qofkii dumar ahayd qofka afaraad aanu ku waajibaynin almariidu waa kii bukaya xanuunsanayey qofka shanaad oo aanu ku waajibaynin waa almusaafir shantaabaa rasuulkaa sheegay salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayhi aljumcatu xaqun waajibun calaa kulli muslimin fii jamaaca ilaa arbaca cabdun mamluukun aw imra'atun aw sabiyun aw mariidun wa qaala sal allau alay wasalam laysa cala almusaafiri jumuca shantaa labadaa xadiid baa kala sheegay fadli badanna salaada jumcada way leedahay oo nebigu sal allau alay wasalam aad uu tilmaamay salawaada jumcada ee fadli badan ay leedahay aadaab bay leedahay salaada jumcada ah aadaabta waxaa muhiima ah qofka muslimka ah maalinta iyo jumcadamaalinta jumcada iyo habeenkeeda jumcada ah inuu aadaabta qofka ilaaliyo waa fiicanta waxaa ka mid a ah edabteeda aliqtisaab maydhbaa ka mid a ah qofku uu maydho waxaa ka mid a alibdihaan qofku inuu subkado oo bimacnaa inuu dhaashto inuu qofku dhaashto oo haddii alidmaayo ninku garhkiisa iyo timihiisa iyo dhaashto waa fiican waxaa ka mid a haddii alidmaayo lubsu axsani hiyaab dhar fiican inuu qofku xidho ayaa ka mida maalinta jumcada ah waxaa ka mida atabkiir inuu qofku hore u jarmaado oo masaajidka goor hore uu tago inuu khadiib yahay mooyaane waxaa ka mida masaajidka markuu tago allaa yufariqa bayna thnayni laba qof inaanu kala kaxayn dadkii masaajidka dhex fadhiyay intuu cidhiidhiyo uu dhex jiidho oo marba laba kala duduwo inuu iska ilaaliyo waxaa ka mida eh, adaabteeda idaa dakhala almasjid sallaa maa qudira lah hadduu masaajidka soo galo inuu iska tukado wixii loo qadaray iska sunno ahaa qabla an yajlis intaanu fadhiisan ka hor taxayatulmasjidka iyo wixii la mid ah waxaa ka mid ah adaabta laa yatakhata riqaab inaanu ka tallaabsan dadka masaajidka fadhiya waxaa ka mid ah alinsaat inuu aamuso khudbadda marka la akrinayo waxaa ka mid ah alikhaar min salaati cala anabiy inuu badiyo nebiga inuu ku saliyo calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah saacadda u dambaysa maalinta jumcada atafaruq liducaa maalinta jumcada saacadda u dambaysa inuu ducada alle badiyo ayaa ka mid ah adilo badan ba intaa aynu sheegnay oo dhan ba ay leedahay wuxuu yidhi sheekhu fiihi daabidaani laba daabid baa ku sugan adaabid lwal shuruudu wujuubi ljumuca shuruudaha ay jumcadu ku waajibayso hamsatun shan weeyi alislaamu waa inuu qofku muslim yahay atakliifu waa inuu qofku mukallaf yahay bimacnaa waa inuu qaangaadh yahay caqlina uu leeyahay athaaliu ka saddexaad addukuuratu waa inuu qofka salaada jumcaan ay ku waajibayso waa inuu lab yahay ama nin yahay araabica kan afaraad araabica alxuriya waa inuu qofku xor yahay waayo addoonkii wuxuu mashquul ku yahay sayidkiisa u shaqaynaya taasuu mashquul ku yahay laakiin haddii sayidkiisii uu idmo inuu jumcadii xaadiro uu tago markaa waa ku waajibaysaa haddii kale ku waajibi mayso tashanaad alkhuluwu min alacdaar waa inuu qofku ka madhan yahay wax allaa wixii cudurdaara waa inuu qofku ka midhan yahay oo haddii aan idmaayo u diidi karaya inuu meesha yimaado maalan haddii cudurdaar la helo ruqsadii markaa meesha waa ka baxaysaa dee waa inaanu xanuunsanayn waa inaanay kaadi iyo saxara iyo waxa caynkaasi hayn waa inaanu baqayn waa inaanu roob da'ayn waa in dabeel darni aanay jirin waa inaanu ilaawin waa inaanu seexan waa inaanu musaafir ahayn waxaasoo dhan baa ka mid alkhuluwu waa inuu ka madhan yahay min alacdaari cudurdaaro adaabitu haani daabidka labaad shuruudu sixati ljumuca shuruudaha ay jumcadu ku ansaxayso alaaatun waa saddex shuruudu sixati salaa shuruudaha ay salaada ku ansaxdo ayay jumcaduna ku ansaxdaa athaani ka labaad alcadadu waa tirada tirada haddii aan idmaayo la rabo in jamaacadii lagu xaadiro jumcada ahayd alcadadu halkan tiro ahaanna waa loo shardinayaa tiro baa loo shardinaya jumcadii oo waxaa in badanoo dadka ka mida waxay aaminsan yihiin jumcadu inaanay ansaxaynin ilaa qofkii afartan qof in la hela mooyaane ma ansaxayso waxaa laga yaabaa nusqada inay noqonayn baa dhici karta waxa uu tilmaamayaa culimmadu waxay sheegaan dad badan oo mujtamaca ka mida inaanay aaminsanaynba jumcadu inaanay waajib ku ahayn afartan qof mooyaane haddii afartan qof la helo oo deegaan ah kadib baa jumcadii waajib noqonaysaa hadday afartan ka nuqsaamaan oo hal qof la waayo sagaal iyo soddon la helo duhur bay iska tukanayaan arrintaa laba daliil bay u sheegaan qolada qabta qolo badan oo haddii aliidma firaqa waxaa qabta ee laba daliil bay u sheegaan daliilka koowaad waxay yidhaahdaan jumcadii u horraysay ee magaalada madiine lagu tukado dadkii tukaday waxay ahaayeen afartan qof ciddii jumcada tujisayna muscab ibnu cumayr buu ahaa radia allaahu canhu marka muscab ibnu cumayr oo safiirkii madiine loo soo diray ahaa jumcadii u horreeyey dadka tujiyey afartan qof buu ku tujiyey nebigu intaanu soo gelin ka hor salawaatu wasalaamu calayh daliilka labaadna waxa weeyaan jaabir ibni cabdilaahi hadal laga hayo oo uu yidhi madat isunnatu sunnuhu wuxuu ku tegey anna fii kulli arbaciina fasaacidan jumuca afartan iyo wixii ka badanba jumca laga doonaya sheekhulalbani wuxuu leeyahy calayhi raxmatullah kitaabkiisa islaaxu lmasaajid risaalo la yidhaahdo oo tacliiq uu ku sameeyey wuxuu leeyahay arrintaasi wax daliila kuma sugnaa jumcada muscab ibnu cumayr daliil kuma sugnaa waa xaalad mar dhacday bay ahayd xaalad mar dhacdayna daliil lagama dhiso oo haddii ala idmaayo xaaladaasi waxba looma daliishado waxaa arrintaasi keenaysa waa aqoon la-aanta iyo cilmi la-aanta meesha ka taagan baa taa keenaysa daliilkan labaad ee jaabir ibni cabdilaahi aharta ay daliishadeenna waa ahar daciif ah buu yidhi oo waxaa ku jira cabdulcasiis ibnu cabdiraxmaan in la yidhaahdo imaamu axmed ninkaa markuu ka hadlayay wuxuu yidhi ninkaasi waa ahartaa waxyaalaha uu wariyo waa wax been ah ama waa wax mawduuc ah xaafid ibnu xajar markuu ka hadlayay ninkaa wuxuu yidhi daaraqudni baa wariyo sanadkiisu waa daciif sida awgeed baa sida saxa ah waxa weeyaan culimmadu ay qabaan waxay culimmadu isku khilaafeen cadadka jumcadu ay ka ansaxayso qowl wuxuu leeyahay waa afartan qowl wuxuu leeyahay waa laba iyo toban nin qowl wuxuu leeyahay waa saddex qof qowlkaa u dambeeya ee saddexda qof sheegay qowlkaasa u saxiixsan sheekh islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah kitaabkiisa alikhtiyaaraat la yidhaahdo wuxuu leeyahay watancaqidu ljumcatu bihalaaati waaxidin yakhtubu waaxidun yakhtubu wahnaani yastamicaani jumcadu waxay ku ansaxaysaa buu yidhi saddex qof midna uu khadiibuyaho khudbadda u akriyo labana ay dhegaysanayso axmed bin xamar quudhisaasa laga wariya imaamu shawkaani qudhiisa wuxuu leeyahay waqad incaqadat saa'iru salawaati bilijmaaci bnayni faakar wاljumucatu salaatun falaa takhtasu bixukmin yukhaalifu gayraha ilaa badeliin shawkaani wuxuu leeyahy isaguna waxaynu ognahay oo ijmaaca salawaadka faradka ah iyo salawaadka sunnaha ah jamaca ugu yari laba qof inuu yahay salaada jumcana waa salaad uun waxba kagama duwanaa sidaa awgeed eh, xukunkeeda ma khilaafsana ee laba qof ilaa saddex qof ayaa jumcadu waajib ku noqonaysa haddii la helo sheekh ibnu cuthaymiin calayhi raxmatullah kitaabkiisa asharxu lmumtic la yidhaahdo uu sharxiyey isagu wuxuu leeyahay inahaa tancaqidu bialaaثatin wa tajibu calayhim saddex qof bay ku xidhantaa waana ku waajibaysaa salaadii jumcada ahayd marka salawaadkii waxaa jira salawaad haddii alidma waana qowlka hadda aynu sheegnay ee dambe waa qowlka sheikhlislaam uu qabo suyuudibaa qaba abari baa qaba daauud baa qaba naaci baa abu daauud baa qaba ibraahimu nakaci saasuu qabaa ibnu xasmi baa qaba ibnu cuthaymiin baa qaba waa qowlkaa saxiixa aynu hadda sheegnay caleyhi ahaaliu ka saddexaad alkhudbataani laba khudbadood baa shuruudihii ka mid ah laba khudbadood waa in la helaa oo jumcadii la akriyo saddexdaas marka waxay ka mid tahay shuruudaha ay khudbaddu ku ansaxayso ayay ka mid tahay salawaadkii marka fawaaida ahaa waxyaalaha sheekhu aanu sheegin waxaa salawaadkii qofka ka tegey see qofka u qadaynaya qadaa lfawaa'id salawaadkii qofka ka tegay see loo qadaynaya ila nebigu wuxu yiri sal lla alay slm qofkii salaad ilaawa ama ka seexda kafaara gudkeedu waa inuu qofku tukadaa marka uu xusuusto ma wuxuu qofku qofkii salaada ka tegay ulakac u tegay uga tegay salaada ee taariga ahaa salaada ka tegay ma qadaynayaa ee salaad qof cudurdaar uga tegay wixii salaada uu ka tegay ma qadaynayaa haddii ala idmaayo mise ma qadaynayo masaladaadu masale khilaaf ku jiro culimada dhexdooda alle subxaanahu wa tacaala salaad walba oo farada waqti muxadada ayuu alle u yeelo waqti hore iyo waqti dambay leedahay haddii marka qofkii uu lakac uga tegay culimada qaar ka mid a ah waxay leeyihiin towbad unbaa laga rabaaye inuu salaadihii soo celiyo waxba dushiisa ma ah waxaa jirta awqaad salaada in la tukado ay mamnuuc tahay waqtiyadaasi waa ilaa dhowr waqti ilaa saddex waqti haddii lagu ururiyo ibnu xasm aahiri kitaabkiisa almuxalla buu ku sheegayaa waqtiga koowaad waa cinda uluuci shamsi qoraxdu markay soo baxdo ilaa ay qoraxdu ilaa shan iyo toban daqiiqo dibadda ay joogto waqtiga labaad waa cinda istiwaa'i shamsi qoraxdu markay ku kala badhanto cirka oo bartamaha ay joogto markaas waa intaan duhurka la adimin wax yar ka hor waqtiga saddexaadna waa cindamaa tamiilu shamsu lilquruub qoraxdu markay dhicid u dhawaato oo inay dhacdo markaa ay kaabiga u taagan tahay wakhtiga afaraad isna waxa weeyaan oo salaada layska nahiyey annaafilatu cinda iqaamati alfariida salaad sunnaha inuu tukado qofkii iyadoo mid farada loo aqimay qofkaas waa qofkii masaajid ku jiray maaha qofkii kale ee gurigiisa ku tukanaya isagu ee gabadhii maaha waqtiga shanaad waxa weeye bacda salaati subxi ilaa tuluuci shamsi salaada subax kadib ilaa intay qoraxdu soo baxayso marka shantaa waqtiba iyo bacdilcasarka way sheegaan waqtiyadaasba waqtiyada la nahiyey bay ka mid tahay waqtiyada marka waxaa laga soo reebaa dhowr waqti baa laga soo reebaa oo istinaa ayay masaladu leedahay waxyaalaha mustanayaadkeeda waxaa ka mid a ah masalada salaad la tukado qoraxdu markay cirka ku kala baran tahay waa la diiday salaada jumca mooyaane salaada jumca iyadu markay qoraxdu cirka ku kala baran tahay markaasaa khadiibku mimbarka fuulaya salaadii la gelaya waxaa laga soo reebaa oo kale iyo maka qofkii jooga qofka maka ka joogaa salaad sunnaha xilliguu doono hadduu tukado mamnuuc maaha waatuu nebigu laha sal alay wasalam yaa banii cabdi minaaf laa tamnacuu axada taafa bi hada lbeyti wasallaa ayata saacatin min leylin aw nahaar ha u diidana qof beytka dawaafaya saacaduu doono habeeniya maalina tukanaya qofawqaadaa marka waxaa ka haraysa xitaa sunnihii mulaqa ahaa ayaa iyadu la diidayaa haddii alid aan wax sababa lahayn laakiin sunnooyinkii asbaabaha lahaa ee faraa'idda ku xidhnaa iyadu wax dhibaato ah male qofka haduu la yimaado waxaa jirta mawaanic mawaadic baa jirta iyo meelo sharcigu diiday in lagu tukado meelaha sharcigu uu diiday in lagu tukado waxaa ka mid a ah xabaalaha almaqbara baa ka mid a ah. waxaa ka mid a ah meelaha sharcigu uu diiday in lagu tukado alxamaam suuliyadaa ka mid a waxaa ka mid ah sharcigu meeluhu diiday in lagu tukado mabaarikulibil geelu meeshuu fadhiisto xerada geela iyo suuliyada iyo xabaalaha intaba waa la diiday waxaa ka mid ah waxyaalaha loo baahaya in la fahmo salaadii sunnaha ee tadawuca ahayd oo rasuulku u yidhi sal allahu alay waali wasalam qofka camalkiisa aakhira waa la xisaabayaa marka la xisaabo haddii nusqaani ku timaado salaadiisa u horraysee waxa weeyaan waxaa la odhanayaa bal wixii sunnooyina hala keeno ha lagu kaabo haddii kalena waa ku badbaaday markaasuu ku badbaadaya marka salaadaha sunnooyinka ah waxaa fiican inuu qofku aad ugu dadaalo inuu badsado ninkii ku yihi nebiga sal allahu alay waali wasalam waxaan doonayaa rasuulka allow inaan jannada kugula saaxiibo faacinnii bikarati sujuud buu nebiga ku yidhi sal alla alay waslam salaadaha yani sujuud badnaanta igu caawiyo yani salaada sunnaha ah iyo sujuudda badi waxaa fiican salaawaadka sunnaha ah in guryaha lagu tukadaa fiican oo gurigaan xabaal laga dhigo lagu nuuriyo waayo nebigu sal alla alay wasalam waa tuu haddii qofku uu salaadiisa masaajidka ku tukado wixii sunno ah guriga wax ka siiyo fa ina allaha jaacilun fii beytihi min salaatihi nuuran salaadiisa uu gurigiisa ku tukanayo nuur iyo baraka ilahay uga dhigaya subxaana wa tacaala salaada marka sunnaha ee tatawuca way qaybsantaa laba qaybood bay u qaybsantaa inuu qofku fahmo waa muhiim mid waxaa la yidhaahdaa tadawuc mutlaq ah iyo tadawuc muqayad ah waa sunne mutlaq ah iyo sunne muqayad ah midka muqayadka ah sunnaha muqayadka ah haddaba waa kee oo wax ku qaydan sunnaha muqayadka ah waa midka rawaatibta ah ee shanta waqti la socda subax sacada subax labaa ka horeeya duhurka afar baa ka horeeya labaa ka dambeeya maqhribka labaa ka dambeeya cishaha labaa ka dambeeya sunnooyinkaasi waxa weeyaan muqayadka ah ayaa haddii aan idmaayo ayaa laftooda labay usii kala qabeen fuqahadu waxay yidhaahdaan muqayad mu'akad ah iyo muqayad aan mu'akad ahayn bay u kala qaybshaan muqayadka mu'akadka ah waa rawaatibta hadda aynu sheegnay ee shanta waqti la socota muqayadka sunnooyinka muqayadka ah ee aan mu'akadka ahayna iyaguna waxa weeyaan waa sunooyinka qofku caadiga iska tukado ee maalan sunooyin afar afar rakacood afar rakacood casarka ka horeeya oo kale laba salaada cisho ka horeeya laba salaada maqrib haddii alidmaay ka horeeya sunooyinkaas qofkii afar rakacood casarka tukada ka hor allah u naxariisto markuu nebigu leey sal alay wasalam laba rakacadood oo sunna ah salaada maqhrib ka hor tukada qofkii doona ha tukado labo salaada cisho ka horeeya sunna ha la tukado sunooyinka waxaa la yidhahdaa waa sunooyin muطlaq ah muqayad ah laakiin waa muqayad ee aan mu'akad ahaynoo sharcigu aanu aada u adkayn weeyaan marka saasay u kala qaybsamayaan sunooyinkii laftoodii saas uqaybsa witirkii baa isna ku xiga oo xukunkiisa iyo waajibkiisa aad aad ula socotaan oo qofku inuu ilaaliyo ay waajib tahay waqtigiisu wuxuu ka bilaabanayaa salaada cisho dabadeeda ilaa intuu fajarku dhalanayo ayaa waqtigiisu ka bilaabanaya cadadka rakacaadkiisu witirku waa waxa ugu yar waa rakacad keliya waxaa waxaa bannaan qofku saddex inuu ku witro inuu shan ku witro inuu toddoba ku witriyaysto inuu sagaal ku witriyaysto inta ugu badan waxaa weeya ilaa koob iyo toban rakacadood ayaa ugu badan witirkii oo qofku uu la imanayaa witirkii intaasaa ugu badan waxyaalaha mustaxabka ah ee inuu qofku witirka la yimaado ay fiican tahay waxa weeyaan rakacadda hore inuu ku akhriyo sabixisma rakacadda labaad qul alkaafiruun rakacadda saddexaad qul wallaha inuu ku akhriyo waxyaalaha mustaxabka waxaa ka mid ah taa saddexaad inuu ku qunuudo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu baryo khayray adunya walaaakhira alle inuu weydiisto masale waxaase iyadoo muhiima ah, dadku aanay ku baraarugsnayn baa jirta oo waxaa rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi haddii qofku imaam la tukanayo salaadii witirka ahayd wa imaamkiisa hadduu qofku salaada la dhammaysto uu la dhammaysto kula tukado habeenkaas qof qiyaamuleyl dhammaystiran baa loo qorayaa haddiise laakiin oon la dhammaysano intuu afar la tukado dadka iska caajisiinta qaarkood afar bay la tukan ama lix ama sideedkaasa ka baxayaan sax maaha arrintaas imaamka mar haddaad la soo gasho inaad la dhammaysato ayaa fiican si habeen qiyaamuleyl dhammaystiran lagugu qoro taasaa fiican waxaa ka mid a qodobka saddexaad oo mustaxabaadka ka mid ah ee in la fahmo witirka ducadiisu qabla rukuucna waa noqon kartaa bacda rukuucna waa noqon kartaa madhabta maalikiyada waxay caan ku tahay qabla rukuuc rukuucda ka hor marka ducada markaa qulwallaha la dhameeyo markaasa imaamku gacanta taagaa ducaynaya markuu ducada dhameeyo kadib buu rukuucaya kadib buu ka toosaya kadib buu sujuudaya waana masale saxiix ah oo nebiga ka sugan xadiiska ubay ibnu kacab baa werinaya ana rasuula allahi sal allau alay wasalam qanata fi lwitri qabla rukuuc xadiiska saxiixa abu daauud iyo keyrkii werinayaan marka iyadana waxaa wey edabtiisa ka mid tahay qunuudku isagu salawaadka faradka looma sharciyayn ilaa in muslimiinta musiibo iyo naasilo ku dhacda mooyaane wixii ka soo hara salawaadku asbaab bay leeyihiin loogu duceeyo istisqaa iyo wixii lamidka ah waxaa jirta qunuudka bidciga waynu soo sheegnay waa kii haddii alla idmaayo ahaa salaadii subax isaga la raacinaya waa shay bidci ah qiyaamuleylku waa shay aad u fadli badan nebiguna sal allau alay wasalam markii la su-aalay waxaa salaad keebaa ugu fadli badan salaada faradka kadib markii lagu yidhi wuxuu yidhi asalaatu fii jawfi leyli salaad qofku habeenka gelinka dambe uu tukado weli waxaa haddii alla idmaayo sunanimada iyo qofku wuu aad usii wanaagsanaanayaa bisha ramadaan waayo nebigu wuxu uri sal alla alay wasalam man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban qufira lahu min denbihi ma taqadama min denbihi rakacaadkiisu inta ugu yar waa rakacaad inta ugu badanna waa koob iyo toban rakacadood sida xadiidka caaisha ay tilmaamaysay waxaa ka mida qofka qiyaamuleylka caadaystay inuu ka tago waa shay aad u xun oo habeenkii salaada qofka tukan jiray hadduu habeenana tukado habeenna iska daayo ama sanadkii bilana uu tukado bilana iska daayo nebigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam cabdillahi bni camr bn alcaas isagoo la hadlaya yaa cabdallaahi laa takun mila fulaanin cabdulaahiyow ninkaasoo kale ha noqon hebel ninka la yidhaah fain kaana yaquumu leyl fataraka qiyaam alleyl habeenkuu ninkaa tukan jiray qiyaamleylki waa ka tegey nabigu sal allau alay wasalam xitaa aad buu dadka u jeclaysiiyey in qiyaamuleylka qofku uu la yimaado wili labada qof ay isqabee guriga wada degan inay qiyaamuleylka la wada yimaadaan rasuulku rabadaanta xitaa wakhtiga aan ahayn aad buu u jeclaysiiyey waatuu nebigu laha sal alay wasalam idaa ayqada arajulu ahlahu min alleyli qofku hadduu xaaskiisa habeenkii toosiyo oo fasallayaa ay tukadaan aw sallaa rakacatayni jamiican ama ay laba rakacood labadooda wada tukadaan kutiba min adaakiriina allaha kaiira wadaakiraat liiskaasaa lagu qoraya kuwa ilaahay inta badan xuseen rag iyo dumarka ah halkaasaa lagu qoraya way bannaan tahay in jamaaco lagu tukado ee witirka iyo salaatuleylkii lagu tukado way bannaan tahay sida aynu maaragtay iminkaba salaada u tukano taraawiixda qiyaamuleylkii markaa rasuulku sal allau alay ali wasalam xitaa wuxuu tilmaamay qofkii laasima u ahaan jiray ee daa'imi jiray hadduu dhaafo xitaa inuu soo qadeeyo waatuu rasuulku odhanayay sal allau alay waslam xadiidka muslim warinayo man naama can xisbihi min alleyl qofka habeenka xisibkii uu ku tukan jiray ka seexda aw can shayin minhu ama wuxuun habeenkii uu ku tukan jiray ka seexda faqara'ahu maa bayna salaati alfajri wa salaati duhri kutiba lahu kaanamaa qara'ahu min alleyli habeenkiiba dhaqan waxaad u lahayd inaad dhowr rakacood oo salaatuleyla tukato witirkana aada raaciso dabeeto markaasa waxaa dhacday in aad maaragtay habeen ka seexatay waagu markuu beriyo rakacaddii witirkeedu baad ka reebaysaa haddaad shan tukan jirtay barqadii markay ta baad afar tukanaysaa tii witirkaaydu baad ka reebaysaa waayo la witirku maalin wakhtigiisa isagu ma aha dadka qaar baa masaladaasi ka khaldan tahayoo waxay sameeyaan habeenada kale aan rabadaanta ahayn waxun xun qiyaamo leyl ka miday tukadaan rabadaan marka lasoo galo taraawiixu muu tukanayaa qofkii wax kaleba tukan maayaba camalkii kuu kuu dejisnaa adiga ee habeen walba tukan jirtay ee sunnihii aad adigu samayn jirtay habeen walba aad tukan jirtay ee qiyaamuleylka ku ahaa tan masaajidkana iska soo tuko taadaa aad tukan jirtayna witirkii unbaad ka reebaysaa haddaad masaajidka witir ku tukatayoo witrka unbaad ka reebaysaa intii kale waktigaad tukan jirtay baad tukanaysa waa cibaado raatib ku ahayd oo kuu dejisnayn rabadaan iyo rabadaanba aad tukan jirtay masaladaas waa muhiim in la ogaado qofkii markaa haddii ala idmaayo isagu habeenkii intuu kaco sala qiyaamuleil u kaco waxyaalo badan baa loo sunneeyey waxaa ka mid a qofku waxaa sunno ah qofku hadduu doonayo inuu haddii ala idmaayo qiyaamuleilka u kaco howlgal baa nebigu u sharciyey sal alla alay wasalam oo rasuulku wuxuu yidhi sal allau alay ali wasalam qofka habeenkii firaashkiisii uu ku seexan lahaa yimaada isagoo niyaysan inuu caawa intuu kaco salaad tukado oo faqalabadku caynaahu indhihiisay ka qaalib noqdaan oo markaa seexda ilaa waagu uu ka beriyo kutiba lahu maa nawaa wuxuu niyaystay baa loo qoraa wa kaana nawmuhu sadaqatan calayhi min rabbihi hurdadiisiina waxay noqonaysaa sadaqad ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala xadiidkaas waa xadiid saxiix nasaa ibn maajah ibn xibaan baa warinaya fi saxiix aljaamici ku keenaya waa xadiis bishaaro weyn ah adoo caawa inaad tukato ku seexday ayaa hurda kula tagtay subixii iska soo qadee way cibaadadii raatibka ku ahayd habeenkaana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kaaga dhigaya hurdadaadaas sadaqo iyo khayr buu kaaga dhigaya waxaa ka mid a ah waxyaalaha mustaxabka ah qofku markuu tooso habeenkii inuu tukado uu doonayo inuu akriyo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa cala kuli shayin qadiir alxamdu lilah wsubxaana allah walaa ilaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah sida xadiiska bukhaari iyo tirmidi ku yaala rasuulku markuu indhaha kala qaado uu tooso oo uu salaatuleylka u kacarabo ducadaasuu akhrin jiray waxaa ka mid a markaa kadib inuu haddana ahriyo alxamdu lilahi aladii axyaanii bacda ma amaatanii wailayhi nushuur inuu ducada ahriyo alxamdu lilahi ladii alxamdu lilahi aladii radda calaya ruuxii wacaafaanii fii jasadii waadna lii bidikrihi adkaarta hadba tuuda inuu ahriyo waxaa sunnihii ka mid a qofkii inuu tahajudkiisa iyo qiyaamuleylkiisa laba rakacadood oo fudfudud uu ku jimicsado inuu marka hore ku bilaabo horta waayo nebigu wuxu uri sal alla alay wasalam idaa qaama axadukum min alleyli falyaftatix salaatahu birakcatayni khafiifatayni salaaddiisa laba rakacood fudfudud oo jimicsi oo hurdada iyo caajidka uu isaga kiciyo ha ku bilowdu nabigu yidhi salawaatu llahi wasalaamu calayhi xadiiska bukhaari iyo muslim iyo keyrkii ay soo saareen waxaa sunno ah laba rakacadood oo walba markuu tukado inuu salaama naqsado ayaa sunno ah waayo nabigu wuxuu lahaa salaatu leyli mathnaa mathnaa salaada habeenkii waa laba laba rakacadood ayuu nabigu yidhi salawatu wasalaamu calayh waxaa sunnihii ah inuu sujuudda aada u dheereeyo iyo rukuucda iyo sujuudda salaatuleyg aad dheerayso markaad keligaa tukanayso rukuucdana aad adkaarta aad u akriso rukuuc dheer iyo sujuud dheer oo dantaada ilahay aad weydiisanayso subxaana wa tacaala marna alla aad hufayso subxaana wa tacaala waxaa ka mid ah mustaxabaadkeeda inuu qofku ay bannaanta inuu fadhi ku tukan karo ay bannaan tahay inuu fadhi ku tukan karo laba xaaladoodba inuu fadhi ku tukan karo haddii xanuun iyo caajis uu jiro waa qof xanuunsanaya ama waa qof culusoo taagnidu waa dhibaysaa oo hilib badan buu leeyahay waxa weeyaan qofkaas hadduu caajis ama xanuun awgii taagnidii awoodi kari waayo ajar baa ilaahay subxaana wa tacaala dhammaystiran buu u qorayaa tan labaadna waxaa weyn qofku inuu cudurdaar la-aanba isagoo aan cuslayn caajisnaynna uu fadhi isaga tukado salaadiisu waa saxiix laakiin qofkii taagni ku tukaday ajarkii barhkiibuu isna leeyahay waxaa ka mid a ah sunnooyinkeeda salaatuleylkii inuu qofku salaadiisa habeenkii witirka ku khatimo waayo nabigu wuxu uri sal lay slm ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witraa salaatuleylkiina habeenka witirka ku khatima buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka arrintaasoo dhan waxay faaiideynaysaa in qofkii ku dadaalo salaadii haddii aan idmaayo qiyaamuleylkii waa qas waxaa jirta dad ahlu acdaar ah oo cudur cudurdaaro leh salaad ay tukadaan salaad ay leeyihiin baa jirta yani waxaan ka wadaa salaad u gaara ma lehe e eh. salaadadka ah, ahlu acdaarka ah sharcigu u sharciyey baa jirta oo salaadii faradka hadday awoodi kari waayeen inay muxua taagni ku tukadaan qaab baa jira sharcigu u dejiyey oo loo fudeydiyey maalan ahlu acdaarka yaa ka mid ah waa qofkii bukay salaatulmariid salaatulmariidi waxa weeyaan qofkii hadduu taagni ku tukan waayo fadhi baa loo baneeyey taagnida waa ka dhacaysaa fadhi buu ku tukan karaa waatuu nabigu kulahaa cimraan ibn xusein salli qaa'iman fain lam tastadci faqaacidan waxaa ka mid ah dadka ahlu cadaarka ah salaatu lmusaafir qofkii musaafirkaa ayaa ka mid a ah dadka ahlu cadaarka ah waxaa ka mid a ah masaafa hadii ala idmaayo qofkii musaafirka ahaa musaafirka marka haddaba masaafatulqasriga waa xaggee masaafadeebuu qofku salaadii ka gaabin karaa masaafatulqasrigu waxa weeyaan qofkaasi waxaa loo celinaya curfiga curfigaa loo celinaya meesha uu ka safrayo iyo meeshuu u safrayo haddii safar lagu sheegi karo safarkaasaa la tixgelinayaa taasaa curfigaa lagu miisaamaya iyada qofku salaadiisu xaggee buu ka gaabinayaa wuxuu ka soo gaabinaya marka uu ka baxo magaaladii uu deganaa ee daaraheedu ku camirnaaye markuu ka baxo ayaa qasrigii halkaasu ka bilaabaya salaada gaabinteedii salaada inuu qofku gaabiyo waa shay mashruucah oo shareecada ay ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey dadka ahlu cadaabta ugu talagalay qodobka kale waxaa weeyaan oo ka mid a ah, waa madarkiiyo roobkii madar iyo roobkiina waynu soo sheegnay acdaarta inuu ka mid yahay waxaa ka mid a ah, haddii alidmaayo qof inay xaaja ku timaado iyo dani ay ku timaado waa iyadan waa caarid weeyaan salaatulkhawfkii baa iyadana gabagabada aynu raacin karnaa oo salaatulkhoofkii goormaa la sharciyeeyey salaatulkhoofkii waxaa la sharciyeeyey mar walbo ay mashruuc tahay oo dagaal qitaala uu yimaado dagaalkaasoo dagaal dee bannaan ah oo qabyaalad iyo quruq aan lagu dirinayn laakiin lagu dagaalamayo gaala iyo islaam ay dagaalamayaan ama burcad islaamku kasoo horjeeda dowladdiisana la dagaalamayo markaa salaatulkhawfki waa mashruuc waa salaadii faradka ahaydoo de si cabsiga ku jirto qofki intay ku timi loo tukanayo adilo badan bay leedahay salaatulkhawfkii in loo tukado suwar badanna way leedahay oo axaadiis badan ku timi ayay leedahay salaatulkhawfkii markaa iyaduna saasaa qofkii uu ku beegaya waktigiisii salaatulciidaynkii baa idan raacay salaado badan baa raacraacaya oo qofku salaadihiisa inuu barto waxaan salaadaha saa ugu maaratay isu dultaagna waxa weeyaan waa hawl habeen iyo maalin qofkii muslimka haysata oo la doonayo inuu qofku aad iyo aad ugu dadaalo inuu salaadii iska saxo waqtigeeda wahada maa aquulu wallahu subxaanahu wa aclamu bisawaabi subxaana allahi wabixamdih cadada khalqihi waridaa nafsih waziinata carshihi wamidaada kalimaatih